soco jirtay haadaa markay mafcuul mulaq noqoto calaamadii la soco jirtaaba daba taallaba oo waxaa la yidhi ismu ishaaraha marka uu mafcuul mutlaq noqdo waxaa qaalib ah maaha laazim in ficilka masterkiisa laga sifeeyo ficilkan mafcuul mutlaq mafcuul mudlaqa nasbisanaa masderkiisii in ismushaaruhu sifo u noqdo haddana waa nuuci aljamca soo masderkiisii maaha marka waaba calaamadaaba la socota marka qariinayba la haysataaba marka sida ugu fiican waa in la yidhaha marka alabiya la godaaho marka mustanu mufaraqu noqona mustana mufaraqa wax laga soo istanooda ila mafcuul mulaq faac lama siin ficilkii markaasa waxaa laleeyahay walam yujmac lama jamcin minhaa asmaada xaalu ka mid yahay ila alabu maahane waalaku maahane walxamu maahane haadaaljamc haadaaljamc marka waa mafcuul mulaq waxa weye mustanaa minhugina waa maxduufo waa mufarad markaasaa ila alabuna ay facalnimadii lagu rafcinaayo almuhana wa jamcu mudakar oo iska ajrumi sharxiis carabkale laiska marina un isha la soco yaysan ishu kaa dheerayn carabkal inaan marsiino waa insha allah wlmuhanaa wa ila lmuhanaa muhanihi un ma ahane wlmuhanaha meesha kucadfanta horan usoo ogaana fayurfacu lmarfuuqu bidamatin ila lasmaa site wlmuhanaa wa ila lmuhanaa maahane wayunsabu lmansuubu bifatxatin ila lasmaa site waila almuhanaa wayujaru lmajruuru bikasratin ila alasmaaa site waila lmuhanaa halkaas waa cadfay wlmuhanaa waila lmuhanaa maahan wadalika mihaalkii ka zaydani zaydaan oo kale weeye marka asaga waa laga soo reebaaho xaalatu rafca dama lagu rafci maa xaalatu nasbana fadxa lagu nasbi maa xaalatuljarna kasra lagu jari maa waxa weyaan xaalatu rafca alifa lagu rafcina xaalatu nasbi xaalatuljarna ya marka sadexdii baa laga soo isnoona fa yurfacu waa la godaa huwa muhanihi bilalifi alif ayaa lagu godaa wa jamca almudakeri wailaa jamca lmudakeri ahaa fayurfacu lmarfuucu bidamatin ila alasmaa sita wlmuhana waila lmuhana wajamc almudakri waila jamc almudakri halkaas ku cadfanta halkaas ayay ku cadfanta wayunsabu lmansuubu bifatxatin ila alasmaa sita wlmuhana waila lmuhana wa jamc almudakri waila jamc almudakri maahan wayujaru lmajruuru kii la jaraayona waa la jara bikasratina lagu jaraa ila alasmaa sita wlmuhana waila lmuhana wa jamc almudakri waila jamc almudakri waay asaalima asaalimi labadaba kuu banaan ilaa waxaa laga mudaafka mudaafiliga labadaba waa laga sifay karaa jamacaasoo asaalima nabad galay mudakerkaasoo asaalimi nabad galay mm-hmm. labadaba waa ka sifay karta asaalima eh, asaalimi aan ku yidhi asaalim haddi wax jira maana qalin ma haysati miya ah, qalin qaado asaalimu meesha marka kuma jirto ee asaalima iyo asaalimia ku jirta ya hadde laa ilaaha ilaa anta ya rab ninka waawal ma iska aqbashaa <laughs> haagoda waaba mustatne mustatna taan muujab ah laga soo istadnooday fa lmarfuucu bidamatin ila alasmaa'a sitta walmuhanna wa jamc almudakari haa lagu rafci waba soo gashaa rafca meesha wa jamca lmudakeri wa ilaa jamca lmudakeri wa jamca almudakeri wa ilaa jamca almudakeri mudakerka jamciisii maahane jamcii asaalima ee nabad galay mudakerkii asaalimi ee nabad galay labadaasa ad ku banaan saalimka waxa weye ama mudaafka ka sife ama mudaaf ilayhi oo culimadu waxay dhahdeen qawaacidka kitaabka marka la akrinayo qawaacidka uu dhigaayo iyo tarkiibkiisa qawaacidka laga baranaa waa inaysan kala yarayn kalama faa'iido yarayn dadan qawaacidkuu sheegaayo garan tadbiiq ma garan karin qawaacidkii haddaad garatoodon tadbiiqi karinna faa-iido mahdi waa un dhibtood marka qawaacidka waa in isaga lagu tadbiiqiya tarkiib mana mana kala faa-iidaya wadalika mithaalkiina ka zayduuna zayduun oo kale weeye hmm, ka zayduuna ala rabaa hadda hmm fa yurfacu waa la godaa huwa jamcu mdakaru saalimkii bilwaawi wow ayaa lagu godaa wow a lagu godaa wayujaraani waa la jaraa dhe marka wayujaraani waa la jaraa muhanihii iyo jamcu saalimkii wayujaraani waa la jaraa muhanihii iyo jamcu saalimkii bilyaa-i ya-a lagu jaraa wayunsabaani waa la nasbinaa muhanihii jamcu saalimkii bilyaa-i ya-ya lagu nasbina musanihii iyo jamal labadoodaba ya lagu jaraa niyaabatan can ilkasra ya-a lagu nasbiyaa niyaabatan can ilfatx labadooda hadda jerku hormarina nasbadiiu dib u dhigaa wayujaraan uu ku leeyay kudhihima wayusabaani kudhihima maahan ada iska dheh maaha xikmaday ku socota maxaa yeelay liana nasba maxmuulun cala aljari nasbaha marka jamciga kor saalin ya lagu nasbinaa musano marka ya lagu nasbinaa waxa weeyaan aljamcu mudakar saalin waa maxmuulun musanahuna waa maxmuulun calayhi maxmuul iyo maxmuul caleyhina maxmuul caleyhiga la hormariyo halkee maxmuul ka yahy wuxuu maxmuul ka yahay liana xaqa alyaa-i an takuuna liljar ya xaqeed waxay tahay inay jar u sugnaato maxaa la liana inay naacib ka noqoto kasro iyo inay naacib ka noqoto fadxo ya umanasiba kasra umanasiba lianna alkasrata uqtulyaa soo maahan marka ya-da in ayaba wax lagu jaraa saasay asal u oo ay kasra naacib ka noqoto laakiin in wax lagu nasbiyo asal maaha saas darteeda nasbaha an waxaa lagu xambaaray waa maxee jerk waxaa loo xambaara xaa ka dhexeeya jer iyo nasb ee waa akhawaani labadooda waa fadli jarkuna waa fadl oo kalaam taamaha la iska heli karaa iyadoon jer iyo nasba midna ku jir isimka majruurka waa iska fadlo isimka mansuubkana waa iska fadlo fadlanimadaasay walaal ku yihiin labadooda labadood halkaasay walaal ka yihiin hmm. masaajidkaasoo kaleeto kelmadan xaal loo hormariyey iyo kelmadan gadaal xaal loogu dhigay faa'iidaday leeda ma taqaana tasqiinu lafaama leeda maskaxdaa lagu soofeeya maskaxdaa lagu soofeeya dii kale damiin dhagaxaad noqeen waxaas la sheeg dhan waxaa loogu talagalay ian litaskiil afhaam in fahmyaalka lagu soofeeyo lag maskaxda lagu dhalaaliyo saad ugu rafaydo maskaxda mar kastoo dalaalido fahmadeeda siyaadi dad iska sadxiga joogtana weliga dhagaxaad naqaani hoos u daadeginayd ebidka saasayna u sheegaan culummada nixaadu oy faakihiga iyo sidaasaad ugu arkaysa faakihigaa u sheegaya marka waxaa leedahay qadama aljara calaa nasb jarkii hormariyo nasbihiiu ka hormariyey muxuuga hormariyey liana nasba maxmuulun cala aljar waa laisku xambaaray liana xaqa lyaay an takuuna liljar hmm. wlmuhanaa wa ila lmuhanaa muhanihii maahane wadalika mihaalkii ka zaydaani oo kale weeye fa yurfacu waa la godaa huwa muhanihi bilalifi alifaa wa jamca almudakari wa ilaa jamca almudakari mudakarkii jamciisi maahane jamcii asaalima ee nabadgalay wadalika mihaalkii ka zayduuna oo kale weeye fa yurfacu waa la godaa huwa jamci bilwaaw waa lagu godaa wayujaru waa la jarayaa huwa wayujaraani dhe wayujaraani muhanihiyo jamci waa la jaraa bilyaa-i ya-a lagu jaraa wayunsabaani waa la nasbinaa muhanihiyo jamci bilyaa-i ya-a lagu nasbina waa tanaasuci bilyaa iyo ku tanaasucayaan midka dambeeyaa la siiyey midka dambeey hadii la siiy midka hore waa la filina u baahan yaha laleey hadduu marfuuc u baahan yahay waa loo idmaara hadduusan u baahnayna inta kaleeta loo idmaari maaha maxaa yeele marfuuca loogu taxamuli karaa awdu damiir calaa mutaahirin lafdan wa rudba laakiin fadlo weeye mogta majruur iyo mansuub looma taxamuli karo awdu damiir calaa mutaahirin wa rudba qaaraan xabad bal la ka war maxaan ka hadlayni haddee aan ka hadlayn masaladaan ka hadlayna hadda xaya kawaakib minala joog kawaakib kawaakib qofki aan joogin isaga eed mal mhm. waa masaladii kawaakib aan kusoo marnay adigoo nala joog ha maxaan nidhi tanaasuca haddii macmuulka lagu tanaasucayo caamilka dambe lagu camal siiyo haduu marfuuc baahan yahay waa loo idmaaraa hawaaba la sheegaa lagama tago hadduu fadlo yahna fadlana waa majhuuriyo mansuub looma idmaaro sababta keenta oo fadladiina aan loo idmaarayn marfuucina loo idmaara cumdaha waxa marfuuca waxa waa cumd marfuucu waa cumdo caamilka hore kama maarman lama xadfi karo marka asagu asagoo u laabanaya wax ka dambeeya haddana waa la iska taxamula laakiin fadlada waa laga maarmaan dhib ka weyna imaanaa awdu damiir calaa mutaahirin rudba saasaan loogu taxamulay waayo baabkii kawaakib ku laabo waay wakilaa kilaadhe marka wakiltaa kiltaa kalmuhanaa muhanihii oo kale ay ahaadeen maca damiiri damiir la jirkiisa xaal ay ahaadeen wakilaa kilaa wakiltaa kiltaa kainaani kalmuhanaa muhanahoo kale ay ahaadeen maca damiiri damiir la jirkiisa xaal ay ahaadeen ayay muhanahoo kale ahaadeen maca damiir waxaan ka xalaynaynaa kalmuhanaa khabar soo marciisa majhuurkaasu kaa-ininta aan soo qata kaa-inaanida ama mustaqiraani ama haabitaani damiirkeedaan ka xalaynayna ah, halkaasaan ka xalaynaa damiirkaasoo u laabanaya kilaa iyo kilta ah, kilaa iyo kiltaa u laabanaya damiirkaasaan ka xalaynayna oo kilaa iyo kiltaa u laabanaya wa kilaa kilaa mubtadaysaha wa kiltaa kiltaa kaa-inaani kalmuhanaa lamid ahaadeen maca damiiri damiirla jirkiisa xaal ay ahaadeen ay musane la mid yihiin halkan wuxuu rabaa inuu ku sheego mulxaqaadi musanaha afar ka mida mulxaqaadi musanaha tobanka aheed afar ka mida inuu sheeguu rabaa ah, tobankii ah, tobankaba waxaan umalana waa kaban ku qaadan sagaal inaan nirina waa dhici karta markaas aan tirayn laakin toban ahe tobanka waa sheeg mulxaqad ma ku sheegin ah, kawaakibkii waa xasuustaa inaan kusoo sheegin marka dii sagaal la yihahdo toban la yihahdo waa isla halke marka afar ka midu raba inuu kuu sheego mulxaqaadaas afar ka mid a ah. labada ugu horeyna waa kilaa iyo kiltaa laakin bishardi mar walba maaha mulxaq kilaa iyo kiltaa waxay laazimaan idaafo weligood waa la idaafeeya haddii loo idaafeeyo damiir sida mufaniga loo xiraaba yurfacu bilalifi wayujaru wayunsabu bilya haddii loo idaafeeyo damiir wuxuu ku yihi wakilaa kilaa wakiltaa kiltaa kal muhanaa muhanahoo kaley ahaadeen maca damiirin damiir la jirkiisa xalay ahaadeen la mid yihi muhana haddii loo idaafeeyo isim daahira kal maqsuuriyay noqdaan sida muusa iyo ciisa iyo fata oo kale haddii loo idaafeeyo isim daahira maqsuuray noqonayaan kalfata iyo walcasa oo kale kalfata iyo walcasa xaraka la exraaba saddexda xaalana waa lagu qadara maxaa saas loo yeela waxaan idhi kileeya kiltaa idaafay laasimaan asmaada idaafada laasimtay ka mid yihiin asal marka wax la idaafaynayana mudaafilaygu inuu isim daahira noqdaa asal hadday marka asalkii ku yimaadaan in wax la craabana xaraka asal ah xaraka la craaba hadii mudaafileygu daahir noqdo asaluu ku yimi soo ma icraab asara ah la siina xaraka la craaba damiir haddii loo idaafeeyo waa farac damiir xaraka waxaa la siin waxaa la siinaya icraab oo farac oo ah xaraf in la craabo hadii ah. mudaafileygu damiir noqdo waa farca laleeya marka icraabkana farca laga dhigaho xuruufa la ixraaba waa kan xaashiyadu kuu dhigayo wuxuu ku yidhi wahumaa mulaazi mulaazimaani lilidaafa labadooda idaafay laazimaan wa lafduhumaa lafdigoodu waa mufrad wa macnaahumaa musanan macnahooduna waa musanan taasuna waa faa-ido dheeraad weligaa kila iyo kiltaa lafdigoodu waa mufrad ogow macnahooduna waa tasniif maxaad ka faa-iday mataqaan faa weyn halow damiir mufrada waad usoo celi kartaa bictibaari lafd damiir tasniyana waad usoo celi kartaa bictibaari macna ah, kilta aljanatayni aatat ukulahaa aatat faacilka damiir mufrad soo aatat hiya kiltadwa hiyadaas mufradaa loo celina maxaa lafdigaa mufrad haddaad rabtana humaa waa loo celi karaa maxaa yeele macnaha muhanaa marka wuxuu ku yidhi idaafa ilaa siman lafdigu waa mufrad macnuun waa musan wuxuu ku yidhi falihaada ujriya fii ixraabimaa majra lmufradi taaratan walmusana ukhra saas darteeda ixraabkooda waxaa la marsiiyey marna mufradka meeshii la marsii jiray marna musana wakusa ijraahumaa wakhusa waxaa lagu gaar yeelay uu ku yidhi mujra lmusana bixaalati idaafati ila lmudmari liana alicraaba bilxuruufi farcu licraabi bilxarakaat in xuruuf wax la xiraabaa waxay farac ka tahay in xarako wax la xiraabo walidaafatu ila damiiri farcu lidaafat ila daahiri in damiir wax loo idaafeeyana farac ay ka tahay daahirka lianna daahira aslulmudmar daahirka asal u ah mudmarka waata loo celiyaa fa jucila alfarcu maca alfarci waalaslu maca alasli muracatan lmunaasaba mhm. farciina farca laga yeelay asalna asal si munaasabada loo ilaaliyo saas wakiltaa kiltaa kaa-inaani kalmuhana muhanihii oo kaley ahaadeen maca damiiri damiir la jirkiisa xaal ay ahaadeen ay muhane la mid ahaadeen wahnaani wahnaani wahnataani wahnataani kadaa kelmadkuuli kuwaas lamid yihi ithnaani iyo wahnataani wathnaani laba rag ah wathnataani laba dumar ah kainaani kada waxay la mid yihiin kilaa iyo kiltaa kainaani kilaa wakiltaa ay lamid yihin labay lamid yihin oo ayagana sida musanihiya loo xraaba ayagana sida musanihi loo xraaba kada waxaa lagu ishaaraa kiltaa iyo kilaa iyo kiltaa oo maca damiir ah lagu ishaaraya de kilaa iyo kiltaa oo maca damiir ah ishaara kada ila taasaa soo hormartay marka waxay leedahay wasnaani isnaani wathnataani ithnataani kaa-inaani kadaa kiltaa iyo kilaa oo maca damiirha lamid yihi oo sida kilaa iyo kiltaa marka damiir loo idaafeeyo sida musana loogu icraabo ithnaani iyo ithnataanina ayagana sida musanihiya loo icraabaa aada leeda sida musanihiya loo icraabaa muطlaqan muطlaqeyni xaala ay yihiin kuwa la iطlaaqay canilqeyd waa laga iطlaaqay itnaani itnatani waa mutlaq sawaaun udiifa an lam am lam yudaafa ha la idaafeeyo yan la idaafaynin waa isku mid ayagu ayagu qeyd ma leh mutlaqan mutlaqayni xaale ihin kuwa la ilaaqay sawaaun udiifaa am lam yudaafa ha la idaafeeyo yan la idaafayn waa isku mid ha la idaafeeyo yan la idaafayn waa isku weligood ayaga sida waxaa loo exraabaa muطlaqan mutlaqayna xalayyihiin waayo mutlaqayna xalayyihiin itnaani itnatani ma macrifa masida laftood fa macrifa waay waa calam labadan lafdiga loo jeeda lafdigooda loo qastaa maanta lafdigooda loo qastaa wain rukibaa waw rukibaa haba la korsiy hadii raba macla casharata xataa casharaha lagu daro oo halayra itna cashara itnata cashara hadii xataa layra itna cashara iyo itnata cashara ayaga sida musanihiya loo xataa mabni noqon mayeen markaas halkaas wuxuu ku dhameeyey mulxaqaadi musanaha afartaasuu halkaan ku sheegay mm, halkaas afartaasuu ku sheegay insha allahu sharxaan ku dhamaystirayna biidn illah eh, afar lix le naga dhima lixdaasaan halkaas ku qaadanay insha alla hadda wuxuu sheegaya mulxaqaadi jacmu karusaale wuu ku yidhi wa uluu asxaab iyo wa cishruuna labaatan iyo wa akhawaatu walaayaalkiis iyo wa caalamuuna makhluuqa iyo waahluuna ehelyaal iyo wawaadinuuna madarweyyaal iyo wa araduuna dhulyaal iyo wa sinuuna sanadyaal iyo wa baabu baabka sinuuna iyo wa banuuna wiilal iyo wa ciliyuuna makaan sarreeya iyo wa wixii u eeg kaljamci kainuuna kaljamci jamciyay la yihiin kainuuna kaljamci wa ulu asxaab hmm, waa bimacnaa asxaab ulu wacishruuna labaatan iyo waa khawaatu walaayaalkiisu caalamuuna caalamyaalkao dhan oo makhluuqyaalka wa ahluuna ehelyaal iyo wawaabiluuna madarwenyaal wa araduuna dhulyaal iyo wasinuuna sanadyaal iyo wabaabuhu baabka sinuuna wa banuuna wiilal iyo waciliyuuna makaan sarreeya iyo washifu wixii shabaha kaa-inuuna kaljamci jamci jamcigsaab la mid yihin oo yurfacu bilwaawi wayujaru wayunsabu bilyaa-i wey halkaana wuxuu kugu sheegay mulxaqaati jacmud jerusalem mulxaqaada jacmud jerusalem waa afar iyo afar qaybood iyo shaad xagga jaadaa la iska yidhaha afar qaybood qaybta ugu horeyda waxaa la ihahdaa asmaau ljumuuc laa waaxidan lahaa min lafdiha waa asmaa iyadoo jamaca ah oo suurada jamcu jerusalem ku socotaan la arkay mufradna maba leh oo ku lafdiya ku macnaaha yeelato laakiin mufradku lafdiya ma leh qaybtaasu waa saddex waa uluw cishruuna iyo akhwaadkeed iyo caalamuuna waa saddexdaas saddexdaas waxaa laysku yidhaahdaa asmaau ljumuuc laa waaxida laha min lafdihaa waa asmaa jamaca oo ku timid suuraddii jamcukari saalim laakiin aan mufrad lahayn ah, uluw waa bimacnaa asxaab mufrad ku macnaa waa leedahay oo duuda bimacnaa saaxibka ah ay isku macnayi laakiin mufradku lafdiga male Ah, mufradku lafiya male ulu a loo akriya ulu aana loo qora ulu a loo a loo qoraa ah, ulu a loo akriya lakin ah, ulu a loo qora wow a lagu qoraa hamsada labaanta dhexeeda lakin ulu a loo akrina wowda lama aqriyo waa la qoraa wowdaas waa la qoraa mima yuktab walaa yuqra ay ka midto tirada badan ay ka midta maxaa loo yeelay waxaa sidaas loo yeelay farqan baynaha wa bayna ciraaq fi xaalati nasbi waljari ilaa oo xarag jaar ah iyo uriidiyaan la kala garo karin xaalatu nasbi caljujar ha hadda uriid fiiri iyo ilaa isku sii u qormaya wax lagu kala duwo male ilaa shaqa lama qoree waa hamse iyo laam iyo ye ay u qormaayo ulii oo xaalatu nasba joogta iyo xaalatujar ilaa ulii waaye iyo ilaa wax lagu kala saar male kaliya waxaad ku kala garaneen meesha wawad ku qorane sida camar wow looga daba qori jiray uriina hamsada iyo laamka dhexsaa wow ka qoranay xaalatu rafcana waa la isaga xambaara hale labadii xaaloo kaleeto maadaam la qori jiray ila wow camarba soo saas maahayn goorma iyadoona xamli ahayd xaalatu waay waxa weeyaan nasba soo maa xaalatu nasba ima xaalatuljaran raba xaalatuljar alwaaw faariqat bayna camri wa cumar fi xaalatay rafci waljari ama fi xaalati nasbi falatibat sabinhuma soo saas maahayn xaalatu nasbay xamli aheed eh. tanina waxa weeyaan xaalatu rafco wey hmm. ya xaalatu nasb yaan la qori jirin weyda camar soo ma ahayn xaalatu na labada xaaloo kale waa la qoraa labada xaalo kale waa la qoraa ayada xaaladda xaalatu nasba maba la qoraba hmm, hmm, marka xaalada ay labada xaala isku darmayaan kuwaanu waa xaalatulja iyo xaalatu nasbi xaalatu rafci isku darmi maayaan waana la qora iyada wowdeed ulu waa la qora wowda laakiin xaa loo qoraa markaas waa xamlan cala xaalati nasbi waljari labadaas xaala laysaga xambaara labadaas xaala laysaga xambaara tan kaleetana waxay tahay cishruuna cishruuna mufrad ma leh lama dhihi karo mufradkii casharu ahaa baadilaa ka soo baxa sababtoo ah qaacidadu waxay tahay sida sawaabka aqalu ljamci halaaatu min l min mufradi aqalu ljamci halaaatu min mufradi saddex oo mufradkiisa mufradkiisaaha jamc laydhaha marka haddaan idhahno mufradka casharuu ahaa waxay noqonaydaa cishruuna soddon inaan idhahno saddex mufrad isku da toban iyo toban iyo toban cishruuna soddon halaaثuun haddaan idhah mufradkeedii halaaثu ahaa maxay noqo halaaثuuna sagaal inaan idhahno halaaثuuna sagaal ilaa halaaثatun iyo halaaثatun iyo halaaثatun isku dar waa imisa soo sagaal maaha halaaثuuna sagaal masaxa qaad ah, taasaa ka soo baxay haduu isku dar halaaثa iyo halaaثa iyo halaaثa isku dar saddex halaaثa isku dar imisa sagaal haye halaaثuun marka ma noqon kartaa sagaal marka waxaa leedahay halaahana waa mufrad iska gaar ah halaahuuna waa lafdi jamc suuradda isku yimid iska gaara ah. ee mufrad iyo jamc iskuma ah iskuma ahan ad leedahay akhwaatuna lamid akhwaat waxaa loola jeedaa halaaثuun arbacuun hamsuun ilaa tiscuun biidkhaali اlgaaya gaayadaa lagu daraa ah, tiscuunka ku dar wacaalamuuna saddex qowlaa ku jirta qowl waa qowlkan mashhuurka waxaa la yidhi caalamuun mufrad male mufradkeedii caalam maaha sababtoo ah caalam inay mufradkeedii ahayn waxaa u daliil ah caalam waa caamu xaashiyada mhm. fiir halma xaashiyada balkaas fiir carabkaa isku marayna wax la korka laga sheegi laha dhan baa isagaa dhiga hal misale marka laga reebe wa caalamuna ismu jamcin lcaalami soo ma jeedin bifatxi laami laa jamcun lahu jamc uma ahan ku yidhi lianna alcaalama caamun id huwa ismun lima siwa llaahi wa sifaatih ilaah iyo sifaadiisa maan inta kale leeyahay caalam alla iyo sifaadiisa ka rag ayagu makhluuq ma ahani inta kale waa makhluuqoo dhan caalama la yidhahdaa waalcaalamuuna khaasun bilcuqalaa caalamuunna wawya nuu waxaa lagu jamciya cuqalada waa cuqalada jin iyo ins iyo malaaig iyo inta kale kuma jiraan caalamuunta kuma jiraan walaysa min shani ljamci jamcana arrinkiisa kamid ma ahan an yakuuna aqala dalaalatan min mufradi in jamac mufradkiisii ka macno yaraadaana wax dhici kara maaha oo aad tidhaahdo mufradko caalamana waa ilaah wixii ka soo haray jamciisiyo caalamuunana waa inta caqliga leh walaysa min shani ljamci an yakuuna aqala dalaalatan min mufradi sooma jeedin haye marka qowlkaas baan marno waxaan leenahay caalamuun waa ismu jamci laa waaxida lah min lafdi xagga naga dhig qowl labaad uu kuu dhigay wadahaba bacdun gobolkooda ku tegeen ilaa anahu caalamuun jamcun jamc inuu yahay jamcaasoo lahu caalam u sugnaaday qiila waxaa la muraadan bihi alcuqalaa khaasatan wa qiila muraadan bihi alcuqalaa wakayruhu qaala yidhaahdeen maya caalam waa yahay jamcii oo caalam caalamuun waa yahay jamcii caalam kalada keliya ama qaybkood ku haddaad cuqalada ku rido marka fiiri maxay noqeen dhowr mufadaa la rabaa inaad isku dartay mogta waxay yidhaahdeen makhluuqaadka wixii isku jinsiyaba caalam waa la yidhaha caalam اljini wa caalamu linsi wa caalam lmalaaika saddex mufrad isku dar caalamun akaasaa jamc saddex mufrad qolobaba caalam wey caalam ljini ila jini waa imisu leegi ha caalam linsi waxaa meesha insi jooga hal caalam ka dhiga iyagana caalamulmalaaikana caalam ka dhig isku dar marka caalamuun marka mufradkiya iyo jamciyaa macno badan jamciyaa macno badan sax laakiin weli noqon maa jamcigu saalim markaan cillada haysataa waa maxay waxa weeyaan caalam labadii shardiyaa laga helin shuruudda noo soo soctoon sheegi doonno oo uu noo dhigayo sajaacigu ayaan laga heli ilaa maxaa shuruudda labiiyo tobanka ahe an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaalin mintaa intaa niisa mira tarkiibo min alexraab bixarfayn an yakuna calaman alre calam miya calam shardiga kale wuxuu ahaa an yakuuna sifat lmudakeri sifana maaha calamna ma marka muxuu noqona markaas waa ka baxa baabkan wuxuu gelayaa jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruuda qeybtaasu noqona qowlna waa qowlkaas qowl kaluusan sheiku sheegin ayaa jira qowlkaas kale wuxuu leeyahay waa jamcu mudakru saalim shuruudii o dhanna waa laga hela maxaa yeelay caalam sifu tusaa caalam bimacnaa daalun wey caalam macnuu leeyahay macnaheedu waxaa laleeyahay waa daalun mid tusaya khaaliqii abuure caalamka cirya bul markaad aragta allu kutusaa soo ma banu aadamka qaabka u abuuray markaad aragta allu kutusaya caalam waa bimacnaa daalun khalaas caalamay ku jamci marka hora jamci mulksaalm xaqiiqaaba marka jamci mulksaalm xaqiiqahan ku keennay markaan soo ma jeedo saddexdaas qowlaa ku jirta saddexdaas qowl ayaa ku jirta qaybta koowaadoo mulxaqaada ka mid a ah halkaasaan kaga gudubnay saddexay noqdeen uluu iyo cishruun iyo khawaadkeed iyo calamuud labadii qowlo hore markaan qaba qowlka ugu horrey markaan qaban taas maxaa laydhaha qismigaas asmaa ljumuu laa waaida min laa waaxida lahaa min lafdiha waxaa weeye faakeygaad ugu laaban kartaa oo sidaas u kala dhigdhigaya qismiga ku xiga waxa weeye ahluuna iyo wawaabiluuna ahluun mufraday leedahay wa ahlun waabiluun mufraday leedahay wa waabil laakiin shuruudiyaan laga helin oo waxay tahay ahlun iyo waabilun midkoodna calamna maahan sifana maaha labadaas keliyahan ficlu saal ka yimaada calamna maahan sifana maahan qismiga marka nuucaasa maxaa la idhahdaa jumuucu tasxiix lam tastaw fi shuruud waa jamcu tasxiix oo mufradkii lamana tagsiirin waxna lagama bedelin jamcu saalim waa lagu keenay laakiin shuruuddiisa oobsan jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruuda dhe waaahluuna iyo waabiluuna iyo wix baabkooda qismiga saddexaad waa araduuna iyo wa sinuuna iyo wa baabu araduun sinuun iyo baabkiisa baabkiisa isagaa noo keeni doona sharx noogu imaanaya baabkiisu ciduun iyo cizuun iyo qulluun eh, eh, kulligood kuwaasoo dhan kuwaasna waxaa la yidhaahdaa jumuucu taksiir calaa suurati jamci tasxiif waa jamcu taksiir laakiin ku yimid suurad jamci mudakaru saalim sababto afiiri mufradka ku ahaa ardun jamci maxaa layidhi ara aa ra-du waa sukuunsaneed fadxaa la saara sanatun bifatxi siin soo maahan jamci sinuuna alaleey sinuuna alaleey marka waa jamcu taksiir laakiin suuraddu ku socdaa suurad jamcu kirsaalim taasna waa qisma saddexaad ciliyuuna damiir dalkabood ciliyuuna musanabiya la yihahda magac oo jamcu kirsaalimsiisa u dhisan ee mufrad magac looga dhiga jamcu kirsaalim ayaa mufrad magac looga dhiga nina waxaa loo bixinaa zayduun wiilaa ku dhashay waxaa rabtaa inaan weligaa wiil kale lagaaga jaro waxaa leedahay camruun aa leedaha wiilkeyga weligiis ka kaa noqo maayo inta wiilkan lagu daro camruunuuna lama dhihi karo ha marka hore hadda ka saar ebedka wax lagaaga darima camruunu ku noqona adigu jamci maa jamci kar hataa wiil kale dari karo lama tasniyey karo waxaad rabtaaba weligiis uus cid ku darin camruunaad leedahay camrun mm-hmm. camrun ah. musamaadihiyaa la yihahda sida jaqab saalima loo iraaba waana hal qof magaciisa qismigaasna musamaadihiyaa la yihahda lafdigiiyo jamilku saalim ah in mufrad magac looga dhigo afartaas iyo xabadka shaadkaah banuuna banuuna afarta nina kamid maaha nu yidhahdeen afarta nina kamid maaha inkaas xoogaa jaqo tafsiir wege waxay yidhahdeen ibnun wey mufradka musamihina waa maxay ibnaani maxaa la rabay jamcu salim marka haddii xataa suuradii lagu keenay ibnaanuuna in la yidhahdo ilaa fiiri zaydun mufradkii zaydan zayduna soo maaha sida loo tasniya in loo jamciyaa rabaa lafdiga ah, daaribun daaribaani daaribuna ibnun ibnaani kasalbanuuna ah, marka qaabka xataa loo tasniyay looma jamci marka waa shaad iska gaarahalay oo baabkiisa iska wada ah, waa shaad iska gaarahalay waayahay sharax sharax albaabu baabkii baabkii athani oo labeeyey iyo walbaabu baabkii baabkii athaalitu ee saddexeeyey abwaabtaasoo mimaakii ka mid a kharaja ka baxay can alasli asalka almuhanaa muhanihii weeye wadalika mihaalkiina ka zaydani oo kale weeye walcamraani oo kale weeye camraan iyo cumaraan tuu kuu dhigo waa sax camraan hadduu kuu dhigo waa sax waa laba camar cumaraan hadduu kuu dhigana waa sax wax kale haddii tahayna qalinkaaga qaado hiyo wajamcu lmudakari mudakerka jamciisi weeye jamcii asaalimu ee nabad wadalika mihaalkiina ka zayduuna oo kale weeye wlcumaruuna oo kale wey amase wlcamruuna waa sax wey ya cumarayn <laughs> qalinkaaga qaada cumarayn carabiga kuma jiraba haddaan maqaanaa jamid kusaalim oo cumarayn ah jamid oo cumarayn ah cumarayn kuma yimaado jamid kusaalim albaabu baabkii baabkii athani oo labeeyey iyo walbaabu baabkii baabkii athalithu oo saddexeeyey abwaabtaasoo mimaa kii ka mid ahaaday kharaja ka baxay can ilasli asalka almuhanaa muhanihi weeye wadalika mithaalkii ka zaydaani oo kale ah muhanihi oo xaalatu rafca jooga weliba waalcumaraani waalcamraani labada waa sax haddii cumaraa la yidhahno waa tasniyatu cumar haddii la yidhaahdo waa tasniyatu camri wa jamcu lmudakari iyo mudakerka jamciisii jamcii asaalimu ee nabadgalay wadaalika mithaalkiina ka zayduuna oo kale weeye walcumaruuna oo kale weeye jamcu um, cumara weeye jamcu cumara walcumaruuna cumaryaalkii oo kale weye ama lmuhanaa muhanihii fainahu muanihi yurfacu waa la godaa bilalifi alifaa lagu godaa niyaabata naa'ibatan xaalo ay tahay aliftaasu midii ka naa'iba can damati damo wayujaru waa la jaraa huwa muanihi wa yunsabu waa la kordhigaa huwa muanihi bilyaa-i ya ayaa lagu jaraa laguna nasbiyaa niyaabata naa'ibatan xaalo ay tahay ya-du midii ka naa'iba canilkasrati kasradii ka naa'iba kasradii ka naa'iba waalfadxati fadxadii ka naa'iba taquulu waxaad leedahay jaa-anii waxaa ii yimaadeen azaydaani labadii zayd wa ra'aytu waxaan arkay azaydayni labadii zayd wa marartu waxaan soo maray bizaydayni labadii zayd musanihii wuxuu leeyahay xad wuxuu leeyahay shuruud wuxuu leeyahay xugun wuxuu leeyahay mulxaqaad iyo mithaal musanaha xadkiisa waxaa la yhahdaa lafdun daalun cala thnayni wa aqnaa can ilmutacaadifayni biziyaadatin fii aakhirih wa hiya alalifu wannuunu fii xaalati rafci walyaa-u wannuunu fii xaalatay nasbi waaljari saalixun litajriidi wa cadfi mithlihi calayh muanaha xadkiisa waxaa la yidhaahdaa lafdun daalun cala thnayni lafdi laba tusaa waxaa baxay wixii aan laba tusayne mid iyo tusaya ama laba ka badan tusaya labo wax aan tusayn sida rajlaan mid iska lugaynayo eliisu iska socdaa iska tamashlaynaya rajlaan aa la yihahdaa musana maahan hal mid u tusa lafdun daalun cala thnayn wa aqnaa can lmutacaadifayni labadii laysku cadfaayena kaa deeqay meeshaad ka dhihi lahayd muxamedun wa muxamedun waxaad leedahay muxamadaani hal marad ku dhawaaqe takraarkaasay carabtoo dhibsadeen meeshii laga dhihi lahaa muxamedun wa muxamedun hal maraad leedahay muxamadaan biziyaadatin fii aakhirihi lafdigu labada ha tusee waa inuu ku tusaa ziyaado aakhirka uga jirta waxaa baxay shafcun iyo zawjun oo kale shafcun tira isle hadda arbaca arbacun oo kale waa shafci ilaa waxay tuseen labo iyo labo kuwaasaa kaloo baxeen iyo zawj lamaanuu tusaa ziyaadana uga ma jirto marka musanuhu laba waa tusaa laakiin labada ziyaado aaqilka uga jirto ku tusaa zaydan laba zayd markuu tusaa aliftiiyo nuuntu ku tusaa zaydayn laba zayd markuu tusaa ya-da iyo nuunta ku tusaa laakiin shafcun laba markuu tusayo biwadcihi ku tusaya lafdigan waa loo dejiya siiqadaa kutusaya wahiya alif wanuunu fii xaalati rafci ziyaadadu waa alif iyo nuun xaalatu rafco wa u wanuunu fii xaalatay nasbi waljari ya iyo nuun weeya siyaadatu xaalatu nasbi iyo xaalatljar saalixun litajriidi lafdiga labada tusaa oo siyaadada ku tusaa waa inuu usuubado siyaadada in laga jaro waxaa baxay wixii aan ziyaadada laga jari karin sida ithnaani ithnataani thintaani kilaa kiltaa ziyaadada hadii laga jaro lafdi mustacmalu soo hari maa ithnaani haddaad jarto ziyaadada alifti nuunta thintun thintaani aheed thintuna soo hare lafdi mustacmala maaha ithnaani haddaad alifti nuunta jarto ithnuna soo hare lafdi carabiya mustacmalaba maaha laakin zaydan fiiri markaad alifti nuunta jarto lafdi mustacmalaha soo hara zaydun waa nin magaciisa kilaa iyo kiltaa kilaa haddaad alifta ka jarto kil asoo soo hare kiltaana kilta a soo hare lafdi mustacmalaba maahan kuwaasoo kalea ku bexeen kuwaas muhano maahane waa mulxaqaad marka waa in laga jari karaa wa cadfi milihi calayhi lafdigan mid lamidan waa lagu cadfi karaa lafdiga markuu muhano noqonaa mid lamida waa in lagu cadfi karaa waxaa baxay wax lagu cadfo lamida waxaan lahayn sida shamsun shamso kaloo lagu cadfaa ma jirto miyaad dhigi kartaa dalacati shamsu wa shamsu labadii qorxood soo dhasheen ma dhigi karti ilaa laba qorxood ma jirte sidaas darteeda shamsaan iyo qamaraan iyo abawaan muhanna maahane waa mulxaqaad wey mulxaqaad wey kakaasu waa xadki wey muhanuhu wuxuu leeyahay shuruud sideed shardiyuu leeyahay wa shardu lmuhanna an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran man rukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaathilun lam yuqni canhu gayruh sideed shardiyuu leeyahay wa shardu muhanna an yakuuna mucraban wa inuu mucrab hadduu mabni yahay muhane ma ahan haadaani haataani si ismushaarihii oo kale alladaani allataani oo kale ismulmawsuulkii oo kale kuwaasoo kale muhane ma ahan ee calaa suurati muhana ay ku yimaadeen haadaani haataani haadayni haatayni alladaani allataani alladayni allatayni asmaadaas oo asmaalmawsuulkaa iyo asmaadaas oo asmaaul ishaaraha ka mid ah calaa suurati muhana ay ku yimaadeen waa mabni waxaa lagu keenaa marka oo suuradii musanaa sidaas darteeda marka la binaynaa yubnaa calaa maa yucrabu bihi lmusanaa waxaa lagu bineeyaa wixii musana lagu ixraabi jiray musana xaalatu aduu rafca hadduu joogo alifaa lagu rafci jiray ayagana alifaa lagu bineeya xaalatu rafcada musana xaalatu nasbiya xaalatuljarna ya-a lagu ixraabi jiray hadaba asmaal ishaaradan iyo asmaal mawsuulkan oo suuradii musanaha ku yimid ayagana xaalatu nasbiya xaalatuljarya lagu binayna laakin muhana ma aha ee calaa suurati ay ku yimaadeen marka shardi waxaa lagu yidhi wa shardu muhana an yakuuna mucraban wa mufradan waa inuu mufrad yahy lafdi awel muhana ahaa sida zaydan iyo cumaraan lama taniyey karo lafdi awel jamac ahaa sida zayduun oo kale lama sii taniyey karo waa inuu mufrad yahy munakaran waa inuu nakiro yahy lafdigoo macrifaa lama tatniyeeyo sidaas darteeda zaydun oo macrifaa markaad rabto inaad tatniyeydo shuyuucad niyeysane shuyuucad niyeysa waxaa loola jeedaa zayd oo zaydyaalka ka mid niyeysane ee zayd mucayana iyo zayd mucayana laysuma tasniyi karo sidaas darteeda azaydaan waa tan iraw asha la geliya ismi calamkaana al lama geliyo mucarifa waxa ashaan loo gelina marka hore la kiro la niyeystay kadib asha lagu macrifayna marka murakabna waa shard maa rukiba waa inaysu murakab ahayn tarkiibka la diidaya oo aan la tasniyey karin waa tarkiibka masjidka sida bacladaka iyo sida weyhi iyo tarkiibka isnaadiga sida shaaba qarnahaa iyo baraka naxru laakiin tarkiibka isnaadiga sida cabdullaahi waxaan rabaa laakiin tarkiibka idaafiga tarkiibka idaafiga asaga waa la taniyey karaa cabdallahi yaa laleeya juska horaa marka maa rukiba muwaafiqan fi lafdi lafdiga waa inuu isku waafaqsanya labada lafdiyaad isku taniyeyna haddaad shamsun iyo qamarun isku darto oo tiraa shamsaan amaad tira qamaraan midaad hallibe waxa weyn kaasoo kale tasniya loo yidhaha mulxaqa la yidhaha maxay la isku lafdiba maaha abawaan aabbiyo hooya la isku daray abawaan abun iyo umuray ahayn isku lafdiba maaha waa mulxaqaad bay ka mid yihin musana maaha marka lafdiga waa isku waafaqaan wal macnaa macnaana waa inay isku waafaqaan hadday kala macno yihiin lama yira caynun oo ishaan aad wax ku aragta ah iyo caynun oo isha biyaha qulqulayda ah aad isku tasniyeen caynaan aad tidhi mulxaq ma ahan muhana ma noqon karo muhanaha waxaa shardiya inuu isku macnaya caynun iyo caynun waa isku lafdi lakin isku macnaysa ahayn labadan ilood lahu mumaathilun waa inuu mid lamida leeyahy hadduusan mid lamida lahayn sida allah oo kale maba la taniyeynayo maba la taniyeynayo waxyaalaha makhluuqaadkan wax lamida laari sida shamsu iyo qamaruna marka la taniyeyna waxaa lagu taniyay baabu taqliib ee taniye maaha baabu taqliib wey lam yuqni lafdigan waxaad rabtaa inaad tatniyaydo labadii lafdi hal lafdi ugu dhawaaqdo waa inuusan jirin lafdi kaleo kaa deeqaya tatniyada bacdun lama tatniyeeyo oo bacdan lama yidhaaho waxaa kaa deeqaya juz-un oo la macnaha la tatniya o laydhaha juz-aan sawaaun lama tatniyeeyo waxaa kaa deeqaya siyun asiyaan la yidhaahdo waana la macno bacdi oo siy iyo bacdi waa isku mid kaasuna waa shuruudii muhanaha xugunkii waa kan matnigu kuugu sheegay wa ama almuhanaa muhanihii fa inahu muhanaha yurfacu waa la godaa bilalifi alifa lagu godaa niyaabata naa'ibatan xaalo ay tahay aliftu mid naaiba can idamati dama ka naaiba wa yujaru waa la jeraa huwa muhanihii wa yunsabu waa la kordhigaa huwa muhanihii bilyaa-i ya-a lagu jeraa laguna kordhigaa niyaabata naa'ibatan ya-daasu xaalo ay tahay mid naa'iba can ilkasrati kasra ka naa'iba iyo walfatxati fadxo oo xaalatuljarna kasray ka naa'ibta ya fatxay naaibka ta taquulu waxaad leedahay miaaladii muanihiina waa kanaa taquulu waxaad leedahay jaaanii zaydaani waxaa yimaadeen labadii zayd wa ra'aytu zaydayni waxaan arkay labadii zayd wa marartu waxaan soo maray bizaydayni labadii zaydaan soo maray waayo halkana wuxuu ka galay mulxaqaadii waxamaluu way xambaareen nuxaaddii arbacata alfaadin lafdiyaalo afar xambaareen waxamaluu way xambaareen nuxaadii arbacata alfaadin lafdiyaal afara calayhi cala almuhanaa muhanihii korkiisay ku xambaareen fii dalika alxukmi fii dalika ay fii dalika alxukmi xukunkaas alla soo sheegay kula xambaaray xukunkii hadda la soo sheegay rafcuhu bilali wa jaruhu wa nasbuhu bilya waxamaluu nuxaadii u celi faacilka ayagaa wax icraabeen waxamaluu way xambaareen nuxaadii arbacata alfaadin lafdiyaala afara calayhi cala lmuhanaa muhanaha korkiisay ku xambaareen fii dalika xukunkaasayna kula kula xambaareen afar lafdi oo ayagu aan muhana ahayn laakiin sida muhanaha loo icraabo oo ku xugunahaa jirta afar lafdi oon muhana iyagu ahayn laakiin sida muhanaha loo icraabo ayaa jirta waaya ka bedelo arbacata alfaadii ma ahan lafdeyni laba lafdiy ku xambaareen be laba lafdiy ku xambaareen labadaas lafdiyo bishardin maca shardin shardina jirgiis aaday laba lafdiyay ku xambaareen labadaas lafdina marka lagu xambaarayo shardiya waa markii shardi laga helo ee mar walba ma aha lafdeyni laba lafdiyay ku xambaareen labadaas lafdiyo bishardin maca shardin shardigiis la jirkiis aadeen shardi la jirkiis aadeen walafdeyni laba lafdigay ku xambaareen labadaas lafdiyo bigayri shardin shardi la-aan ahaadeen iyo laba lafdiyo shardi la-aan ay ku xambaareen marka laba lafdiyo shardi la jiro waa kilaa iyo kilta maxaa shardi ah damiir in loo idaafeeyo laba lafdiyo shardi la-aan oo mar walba sida musanin loo exraabaana waa ithnaan iyo ithnatani falafdaani labadii lafdi alladani labada lafdi labadaasoo bishardin maca shardin falafdaani labadii lafdi alladani labada lafdi oo bishardin istaqaraa waa mawsuulkii siladiisii istaqaraa ku sugnaadeen bishardin dheh hmm. alladani labada lafdi oo istaqaraa ku sugnaadeen bishardin maca shardin shardiga la jirkiisa kilaa iyo wakiltaa wey waa kilaa iyo kiltaa shardigoodu wuxuu yahay marka wa sharduhumaa kilaa iyo kiltaa shardigoodu an yakuuna kownuhumaa ahaanshadooda way mudaafayni laba la idaafeey noqdaan ila damiir damiir loo idaafeeyey wa sharduhumaa kilaa iyo kiltaa shardigooda an yakuuna kownuhumaa ahaanshadooda weeye mudaafayni laba la idaafeeye ay noqdaan ila damiiri damiir loo idaafeeyey taquulu waxaad leedahay jaa-anii waxay soo gaaray kilaahumaa labadoodiiba faacil weeye kilaa aliftaasa lagu rafcina waracaytu waxaan arkay kilayhimaa labadoodiiba damiira loo idaafeeyey waxaa tira sida muhania loo raaba mafcuul bihi yadaas calaamtu nasba wa marartu waxaan soo maray bikilayhimaa labadoodiiba waa soo maray damiira loo idaafeeyey sida muhanihi u jer marka yadaas calaamuljerkii fain kaana kila iyo kiltaa hadday ahaadaan mudaafayni laba la idaafeeyey ilaa daahiri daahir loo idaafeeyey kaana bilalifi kilaa iyo kiltaa hadday ahaadaan mudaafayni laba la idaafeeyey ila daahiri daahir loo idaafeeyey kaanaa kiltaa iyo kilaa hadda kaanaa ah, labadooda lafdi wey kaanaa kilaa iyo kiltaa kaainayni bilalifi alifku waa ku sugan ay ahaanayaan de goormay ku sugnaanayen fil ah, goormay ku sugnaanayen alif calaa kulli xaalin xaalad kastay ku sugnaanayeen calaa kulli xaalin makaan ku tacallujiyey bil alii meeshay ku tacaluqdo kainayn aan ku tacalluji calaa ah. kuli xaalin ayay alif ku sugnaanayeen taqunu waxaad leedahay calaa kulli xaal waxaa loola jeedaa fi xaalati rafci xaalati nasbi xaalati ljir mar kasta alifkaasay ku taagnaayeen sida alfata oo kale ay noqonaya taqunu waxaa leedahay jaa-ani waxaa yimid kila kilaa akhaweyka labadaadii walaalaha mid kastooo ka mid a kalaas waa faacile damaad ku qadare wa ra-aytu waxaan arkay kilaa akhaweyka labadaadii walaad mid kastooo ka waa mafcuul biyo farxad ku qadari waa marartu waxaan soo maray bikale akhaweyka labadaadii walaalaha mid kastoo ka mid a waa majruuro bacdaasaa jirtay kasrad ku qadareen fa yakuunu wuxuu noqonaa icraabuhumaa kila iyo kilta icraabkoodu xiina idin de waa tanwiine tanwiiniya ciwad ka ta id hadday gashay ugu yaraan waa un jumlo soo ma ahan xiina id udiifaa dhe marka xiina id udiifaa ila daahiri dhe marka ila qawaacidka soo marta dadan tadbiiqeyn de waxba faa gacan kuma haydin fayakuunu wuxuu noqonaa icraabuhumaa kila iyo kiltaa icraabkoodu xiina idin xiina id udiifaa marka la idaafeeyo bixarakaatin xaraka u noqonaa xarakaadaasoo muqadaratin oo lagu qadaray fil alif alif fil alifi cala alif alifta korkeeda lagu qadaray dhe fi bimacnaa cala waa tii ku imaan jirtay fiidan adiga calaa uu ku dhigaayo calaa inuu dhiga lama rabin fi inuu dhigaa la Ah, fiidaasaan shiika kasoo guurin fii uu shiiku akrin jiray bimacnaa calaa uu u macnaynay ah, adiga marka macnihii kuu dhigayba ah, laakiin nusqa muxaqaq ah aan aan helay xalaye war nusqadaas aan kasoo fiirino waa dhici karta in asalkaba calaa ku jiran waa dhici karta laakiin macna kaama qaldan laakiin anaga tii shiikan hayna marka fiir haddeer xarakaatin waa jacmu nasalim soo maha jacmu nasalim xarakatun xarakaat soo jamcu saalim iyo jamcu karsaalimna ma jamculqila mase waa jamculkasra al hadda ma wataan waa jamculqila dee markay alla garshay jamculkasra noqdaan hadda al ma wadata marka waa jamculqila jamculqilana maxaa afsaxa nactigiis inuu mudaabaqeeyo inuu mudaabaqeeyo asal marka muqadaratin waa mufrad soo maaha marka waxa weeyaan afsax kuma socdo marka waa inaad tira afsax maahan dhe marka sida afsaxaheed maaha ilaa xarakaatin waa jamcu musaalim aluna kuguma jirto waa jamculqilla jamculqillana waxa afsaxa inuu mudaabiqeeyo nactigu inuu mudaabiqeeyo soo ma jeedid inuu mudaabiqeeyo casal marka ma mudaabaqeyna hada waa mufrad nactigu waa mufrad waxaa tira marka caksul afsax waxaa tidhahdaa hayru afsax wey halkaanood leeda hayru afsax wey bixarakaatin xarakaadu noqona xarakaadaasoo muqadaratin la qadiray fi lalifi xarakaadaasoo muqadaratin la qadaray fi lalifi cala lalifi alifka korkeeda lagu qadaray wey liannahumaa kilaa iyo kiltaa maqsuuraani laba maqsuur inay yihiin darteed aa loogu qadaray dhehd laamta tacaluji liannahumaa ila jaamijruda meesha ku yaale tacaluqu kaa raba liannahumaa kilaa iyo kiltaa maqsuuraani laba maqsuur inay yihiin darteed allow qadari maqsuuraankaasoo kalfata iyo walcasaa lamid alfata iyo alcasaa lamid yihi marka alfata iyo alcasaa xaalatu rafci xaalatu nasb xaalatu yaryaa lagu qadara sidoo kale lagu qadar marka walqowl hada w hadda waxaa lagu soo sharaxay hadda waxaa lagu soo miaaliyey kila kaliya jaa-anii kilaa akhaweyka wa ra-aytu kilaa akhaweyka wa marartu bikilaa akhaweyka taasaa lagu hadal dheh fii kiltaa laga hadlaa kaainun kadaa kilaa u lamidi isagaas unbuu lamidi wax cusub oo kale maaha hmm. walqowlu hadal fii kiltaa laga hadlo oo la mihaaliyaa kadaa kelmad kuri lamid yahay kii lasoo sheegay oo kila ahaa ayuu lamid yahay taqulu waxaad leedahay hmm. taqulu waxaad leedahay kiltaahumaa waa markii damiir loo idaafeeyey oo loo ixraabay sida musanaa kiltaahumaa rafcan waqta rafcin aad leedahay bu rafcan waqta rafcin aad leedahay wa kiltaayihimaa aad leedahay jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbin darfu zamaanimo aan ku nasbaynahay bay darfu zamaannimo aan ku nasbaynah haddii loo idaafeey isim daahirana ayfad iska laaziminaya wa taquulu waxaad leedahay kiltaa ukhteyka labadaadii walaalood mid kastoo kamid a labadaadii gabdhood oo walaalaha kula ahaa mid kastoo ka mid a bil alifiyaad ku leedahay fil axwaali axwaashiyaadna ku leedahay kullihaa dhammaanteedba wataquliyad soo qadar wataqulu waxaad leedahay kiltaa ukhtayka aada leedahay wataqulu waxaad leedahay kiltaa ukhtayka bil ku leedahay fil axwaali xaalayaalkeedna ku leedahay kulliha dhammaanteed taas waa laba lafdi oo mulxaq u ah musanaha bishardi wlafani laba lafdi allabayni labada lafdiyo bikayri shardin shardi la-aan ahaadeen oo mar kastaba mulxaqa iskaga ah musanaha ithnaani iyo wasnataani wey ithnaani labada labka a lagu tiriyaa ithnaani laba rag wasnataanina labada dumarka marka luqatu tamiim waxaa lamid a ah dumarka marka tiri in la yidhaha thintan marka thintani waa luqatun fi ithnatani ah, waa luqatun fi ithnatani taqulu waxaa leeya jaani waxay soo gaanin ithnaani laba nin wathnatani laba gabdhood aliftaasad ku rafcine sida musanihi alif loogu rafci jiray ilaa hadda waa faacile wa ra-aytu ithnayni laba ninaan arkay wathnatayni laba gabdhoodaan arkay ithnayni wathnatayni waa mafcuulu bihi waa mansuub ya-daas calaamatu ah. sidii musanaha yaa loogu nasbi jiray wa marartu waxaan soo maray bihnayni laba nin wanatayni laba dhadigo aan soo maray xaalatu jaray joogaan badaasaa jertay calaamatu jarkii ya-da ah sidii muanaha ya loogu jari jiray fatuxribu waad icraabe humaa inaani iyo inataan icraab almuanaa muanaha icraabkiisii oo kale ad icraabe wain kaanaa walow kaanaa haba ahaadeen hayra mudaafayni laba laba aan la idaafayn ba ahaadeen hadday rabaan aan la idaafayn iyo haddii la idaafeeyo isku mid wey isku siyaad iraabe isku si ayaad u iraabe fatuxibu waad iraabe humaa itnan iyo itnataani icraab almuhana muhanaha icraabkiisi aad icraabe wain kaana walow kaana haba ahaadeen gayra mudaafayni labaan la idaafayn wa tuqribu waad icraabe humaa itnan iyo itnataani icraabahu icraab almuhana ayaad icraabe idaa kaanaa markay ahaadaan mudaafayni laba la idaafeeyey lidamiir loo idaafeeyey kada kalmadkuuri xaal ay la mid yihiin de kada kalmadkuurayn xaal ay la mid yihiin iyadoon la idaafay iyadoon la idaafayn uu kuu soo miithaaliyey wuxuu ku leeyahay haddii damiir loo idaafeeyo haddii isim daahira loo idaafeeyo waa isla sidaasi ku socaya wa tuxrimu waad ixraabe humaa iyo ihnataan icraabahu icraabalmusana aada icraabee idaa waqtigaad icraabee kaana ay ahaadaan mudaafayni laba la idaafeeyey lidamiiri kadaa kelmad kuurayni xaalay lamid yihin labadii hore xaalay lamid yihin kadaa kelmad kuurayni dhe marka kelmad kuur haddaad iska tiraana bimacnaa madkuur waa la iskaga dhigi karaa naxwu inaahum aada leedahay ow lidaahiri ama daahir kuwa loo idaafeeyeen naxwu ithnaa aqaweyke labadaadii walaal laakiin masale muhiim marka lagu leeyahay waa la idaafaynaa hal shay oon loo idaafay karinaa jira oo waa maxay damiiru taniya ithnaahumaa lama dhihi karo sababtoo ah ithnaani waxay xaqiiq ahaan ku tusaay nas ku tahay labo haddaad laba u idaafaydo waxay noqonaysaa min idaafati shay ilaa nafsi wadalika laa yajuus taas maxaashiyada sajaaci waatan kuu dhigay marka inta kale waa loo idaafay karaa damaaira loo idaafay karaa asmaada daahirkaa loo idaafay karaa laakiin inaani maxaan loo idaafayn karin damiiru taniya ma dhigi kartid inaa humaa ale inaanina labay tusine humaana labay tuse waxay noqonay min idaafati shay ilaa nafsi wadalika laa yajuus dhe naxwu ithnaa aqaweyka labadaadii walaal labadoodii aw kaana ama ay ahaadaan ithnaan iyo ithnatayni ithnaan iyo ithnataani murakabeyni laba la korsiiyey maca alcashara dii cashare la korsiiyena sida un musaniya loo xeraada ma adan xataa mabni ma noqdaan ayagu naxwu jaa-ani waxay soo gaareen itnaa cashara labiyo toban itnaa hadda waa mucrab aliftaasa lagu rafciyey cashara umaan badliya wa ra-aytu itnay casharaan arkay wa marartu biitnay casharaan soo maray halkaasna waxaa noogu dhammaaday mulxaqaadda afartii waa isagu sheegay waxaad ku dartaa horta musamaadihi ku daro inuu ku daro aheyd waa ka tegay inuu ka taga maba taasi xayl jamiu saliba musamaadihigiis waa sheegay jacman saali musanabihdiis waa sheegay musana marka inuu eex ka gala maahayn oo musanabihdiisa uu ka tago oo inuu sheegay ahayd sida xasaneyn iyo sida muxamedeyn iyo sida sabucayn makaan makaanka la ihahd ah, sabucayn xasaneyn xaashiyada maxamed muxidiin cabdilxamiid ayaa saas yidhi shan ma haynaa waxaad ku dartaa shan soo ma haydid maa uriida bihi taksiir dhe wixii loola jeeda badin ku dar oo lix uga dhigo maa uriida bihi ataksiiru laa xaqiiqatu tasniya wixii marka horeba loola jeedo badin ee aan loola jeedin labo sida labeyka wasacdeyka waxanaaneyka wadawaaleyka waxanaaneyka waxawaaleyka kuwaasoo dhan ee ama masaadirta ah ama darfu makaanka ah. kuwaasoo dhan waxaa tidhaahdaa ayaga loolama jeedo marka laleeyahay labayka ilaahiya laba goronku ajiiba maaha loolama jeedo ajiibid oo daa'im ah oon mar iyo laba haynan ku ajiiba wa waxay lamid tahay farjic ilbasara karatayni bal laba goor iyo saddex goor iyo afar goor cirka fiil meel dalosha amaad ku arag laba goor loolama jeedo waxaa loola jeedaa karaad cilcilin fara badan waxaana kutusaya qariina la socota farjic ilbasara karaten yanqalib ilayka albasaru khaasian ah. aragku wuxuu kugu soo laabanaa isagoo habsoomay isagoo inta daalay ka quustay uu soo laabaa laba goorna ku ku daali ma waa fiirida aa ka soo laaba waa fiirida ku daali maa laba ha ee markaad inta mar fiirido laba fiirido saddex fiirido aad marka dambe ka quuse hadda adii lagu raacika meel barasha ka fiirid yeeli mayd ila oad ka quusatay saad ugu taagid indhehe marka farjic ilbasara karatayni loolama jeedo xaqiiqatu taniye karaat a loola jeeda kuda intii horan hayni eeqaan hayni shan soomaanan hayn ya maxaa lix ku bal horta kan lix uga dhiga midka kaleo laysku haysto waa arki doonaa kan lix uga dhiga waxaad ku dartaa makhtalafa lafduhu kalcumareyn kashamsayn wlqamareyn wlabaweyn ku da makhtalafa lafduhu wax alla wixii lafdigiisu iskhilaafo ka shamsayn shamsaan aa layidhi qamaraan aa layidhi abaweyn aa layidhi ama abaweyn oo isku mid ah kaasna waxaad tidhaahdaa isagana musano maahane waa mulxaq isagana musano maahane waa mulxaq de waa mulxaq toddoba ma haynaa makhtalafa macnaahu wixii macnihiisu iskhilaafo waxaa tihi alqalamu axadullisaaneyn alqalamu axadullisaaneyn qalamku labada carabee laga hadlo mid ka mida wey qofku markuu hadla ama carabkaasuu ka hadlaa xidinta ama qalimkuu ka hadla marka lisaaneyn fiiri lisaanun iyo lisaanun aa yidhi isku macno ma midna waxaa loo jeeda qalamku wax lagu qoro midna xubinta kugu taalla makhtalafa macnaahu meeqaan haynaa sideed ma haynaa maa laa yustacmalu ilaa muhanan waxaan muhana maahan weligiisba wax kale loo isticmaalin huwa ninkii bayna dahraaneyhim dhexdooduu joogaa huwa ninkii bayna dahraaneyhim dhexdooduu ku sugan yahay bayna dahraaneyhim sagaal mata ta if ithnataani waxaana luqatu tamiin ay leedahay oo ah fintaani ku dar toban ma hayna mulaxqaaduna tobankaas ah, tobankooda kawaakib ugu laabo isagaa kuu dhigaayo tobanka oon xaraf ka maqnayn iyo qaacido iyo daabidu kugu dara weliba taas waxaa kaaga fiicanba qaacidu ku siinaaba isaga daabidu ku siinaa oo wuxuu yidhaahdaa wa daabidulmulxaq war mulxaq daabidi daabidkiisa waxaan daabid lahayn lagu wareeyi wa daabidulmulxaqi ana kula smin mucrabin ikhtala fiihi shayun min shuruudi lmusanaa wa kaana bisuurati fa huwa mulaqi ah, qaacida saas uga dhiga wuxuu ku yidhaha wadaabit lmulxaqi mulxaq daabitkiisa ana kula smin mucrabin ikhtala fiihi shardu min shuruudi muhana ism kasta oo mucrab ah oo shuruudii muhanaha shardi ka mida laga waayo wa kaana bisuuratii suuraddii muhanana ku yimid fa huwa mulxaqun bihi ah, mulaq qaacidadaasna waa u ku siina wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina muxamed